بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wabali sada gaar ahaan waxaynu soo gaadhnay aqsaamta macrifada markaa wuxuu sheekhu inoo soo tilmaamay awaluhaa adamiiru aqsaamta waxa u horeeyey damiir uma alcalamu ka labaadna wuxuu ahaa calamku ahaa marka calamka qaybihiisa qaybihiisaynu ku guda jirnay mar waa la qaybiyaa biictibaari tashahusi musamaahu wa cadami tashahusihi labaa loo qaybiya calami shaksin wa calami jinsin labadaasaa loo qaybiya mar labaadna waa la qaybiyaayo biictibaari daatihi xagga daatada marka laga eegana waxaa loo qaybiyaa ila ilaa mufradin wa murakabin murakabkiina saddex baa loo qaybiyaa murakabun idaafiyun wa murakabun masjiyun wa murakabun isnaadiyun intaasay noogu dambeysay la tahay soo ma alsmu wاlkunyatu wاllaqabu hada maxaluhuma hada maxaluhum waa maxalkii lagaga hadlayey wey wuxuu yihi sheekhu wayanqasimu waa qaybsamaa huwa calamkii ila smin ismi ayuu u qaybsamaa wa kunyatinay wa ilaa kunyatin kunyo ayuu u qaybsamaa wa laqabinay wa ilaa laqabin laqab ayuu u qaybsamaa wadalika taqsiimkaa uu u qaybsamayo calamkii ismi iyo kunyo iyo laqab haabitun mid sugan weeyi waayo liannahu calamku in budi-a haddii la bilaabo biabin ab haddii lagu bilaabo aw ummin ama um haddii lagu bilaabo kaana wuxuu ahaanayaa huwa calamkii kunyatan kunyo ayuu ahaanayaa wadalika tusaalihi ka abii bakrin iyo wa umi bakrin iyo wa abi camrin iyo wa umi camrin weeye fa in ashcara haddii uu tusiyo birifcati lmusamaa ka lagu magacaabay sarayntiisa haddii uu tusiyo wadalika kaa rifcatulmusama ayna tusinaya ka zayni zaynilcaabidiina kuwa ilaahay caabuda quruxdooda weeyaane aw dacatihi ama liidnaashihiisa uu tusiyo wadalika tusaale ka qufatin iyo wixii lamid a weeyi dembiil ama shimbir calool weyn wa wabatatin iyo ceelo joogjoog iyo wa anfi naaqati sanhalaar leh falaqabun ay fa huwa calamkii laqabun laqab weeyi wa ilaa fa huwa calamkii fasmu weeyi wadalika tusaale ka zaydin iyo wa camrinba weeyaane sheekhu waxau raxima allahu tacaala mar saddexaad waa qaybtii u dambeysay marka soo ma saddex waxaanu soo qaybinay saddex soo saddex baan soo qaybnay markii hore calamu shaksi iyo calamu jinsi mufrad iyo murakab wa minhum manquulun ka fadlin wa asad wa dur tijaarin ka sucaada wa udad nawgeed kaaleel xale waan ku darnay manquul iyo murtajil xale kumanaan darin waan ku darnay imsaed saddex maynayn waa kan qaybtii afraad marka taqsiimka afartaasuu qaybsan yaha marka calamka marka waa ismi iyo kunyo iyo laqab haddaba ismigu hadda halkan marka la joogo ismi waa maxay haddee lagu baabulcalam marka la joogo waa maa yuqaabilu allaqaba walkunyata wuxuu hadda muqaabil u yahay oo ka soo horjeedaa kunyada iyo iyo laqabku ka soo horjeeda ya laa maa yuqaabilu ficla walxarfa maaha ki lida lilsmi ictibaaraat ismigu ictibaaraat buu leeyay mar wuxuu noqdaa maa yuqaabilu san xalayba baraarujinay alwasfa mar wuxuu noqdaa maa yuqaabilu alwasfa marna wuxuu noqdaa ma yuqaabilu alficla wlxarfa marna wuxuu noqdaa ma yuqaabilu allaqaba wlkunyata marka ictibaaraadku bu ley midun ha ku dul dheganaande kee ficiliyo xarafun haddii kaaga dhegto xeradadaa bi marka sooma marka hadda halkan waxaa loo jeeda ma yuqaabilu laqaba wlkunyata baa loo jeeda haddaba ismi maxaa la dhahdaa ismi maxaa la dhahdaa de waa ma yuqaabilu kunyata walaqaba sooma ya laakin maxaa fiican inaynu nidhaahno maa wadacahu labawaani ibtidaaan bilowga ugu horeysa labada waalid magaca ilmahooga ay u bixiyaanba ismi dhala dhahaa waan fahnima ha tusiyo rifcatmusama ha tusiyo ha rifcat lmusama ama dacadiisa ha tusiyo ha lagu bilaabo am yaan lagu bilaabin ya marka horeba hadday u bixiyaan ya zaynulcaabidiin marka horeba hadday zaynulcaabidiin labadii waalid ilmahoogi yaraa u bixiyaan dee zaynulcaabidiin so awel hore laqab mu ahaan jirin de saasaan hadda u garanana inagu somaaliya madxigiina tusinaya maadaama markii ugu horeysaba zaynulcaabidiin ay u bixiyeen waxaa la waa ismi waayo markii ugu horeysabay udejiyeen bade kadib intaa wixii ka dambeeyaad eegeysaa haddana intaa wixii ka dambeeya eego ya hadii u tusiyo magacaa kadib madxi iyo dhemi laqab buu kaa noqoni haddii aanu tusin madxi iyo dhemina in ab lagu bilaabay iyo inaan lagu bilaabin haddee lagu bilaabay ab iyo um muxuu noqon ya kunyuu noqonaya kunyuu noqonaya haddee ab lagu bilaabo ama um lagu bilaabo zaad imam wlimaamu ar araazi aw ibnin aw bintin labadaa sheekhna waxay ziyaadiyeen haddee ibni lagu bilaabo xitaa waa kunyo haddee binto lagu bilaabo xitaa waa kunyo weeyaan wuxuu noqonaya kunyuu noqonaya kunyo ayuu noqonaya ka ibni awa wa binti wardaano oo kale ka ibni awa wa binti wardaano oo kale aha ya ibni awa iyo wa binti wardaano oo kale ibni awa ibnu awa waa xoorxoorka ma taqaani xoorxoor ama xoorka xoorka waad garanaysid waa xoorka la dhaa ibni awa xoorka wey wa binti wardaanana waa barabarada weeyaan baasha barabarta ya <laughs> wa binti wardaana buu waayahay marka kuwa laftood baa soo gelaya marka kuwa laftooda soo gelaya xitaa markaynu soo soconnay jamcu maanam saalim waxyaalihii laga jamcin jiray imisaan soo tilmaanay waqisu fidita wa naxwi dikra wa dirhamin musagarin wa saxra wazaynabin wawasfi hayri lcaaqili waayru da musallamun linaaqili soo shan midna soo tilmaamin waxay ku daraan oy ziyaadiyaan ya waxay ku daraan duu bay ku daraan duu duu wuxuu ku jira ana isna qiyaasaan buu ga yimaada duu dulqacdo oo kale iminka marka la jumciyo maxaa la odhan dhawaatulqacdati baa laska dhada kolka jamaa nasaalim laga keniyo dhawaatulqacdati baa laska dhada duu dhawaatulqacdati baa laska dhada waaya marka adu khulaasadeen waa maxay waxa ugu horeeye labada waalid ay dejiyaan waa ismi ka kaalay haddii ab iyo um lagu bilaabo waa kunyo ka kaalay hadduu tusiyo rifcat lmusama ama dacat lmusama waa laqab waa laqab mayna dhamaan waka intaasina su-aal mm, waa yahay wa ilaa mustathnaas ma mutasil ba mise munqadi waa muttasil mustanas waa muttasil waaya cabdishakuur ka war ma ku raacday waa ilaa de istinaa ma ma ma ma ma muttasil ba mise waa munqaطic waad aamustee hay maxidin waa munqaطic muxidin hay mawlid hmm, y waa munqad waay sheekh in iyo laa mustina maamiya ilaa qofka yidhaahda waxa weeyaan istinaan waa mutasil ama munqadi waa lagu odhanaya anta munqaطicu can اlcilmi wamutasilu biاljahli ya ilaa mutamidan kusoo baraarujinay in iyo laaba sqan baraka allahu fik in iyo laaba sqan ya waad fahamtay ma mustasna mesha masaga jira anta mutasilun anta munqaticun can ilcilmi wa mutasilun biljahli jawaabtii saasay noqonaysaa marka saxiix wala lah markaa iska ilaali de ya wailaa ay wa in lam yubda biabin aw ummin buu noqonaya abada ya wailaa ay wa in lam yubda haddii aan lagu bilaabin biabin aw ummin dee waa la eegaya markaa soo ma fain cashar haddii uu tusiyo birifcati musama ka lagu magacaabay sarayntiisa haddii uu tusiyo wadalika tusaalihi ka zaynilcaabidiinaba weeyaan awdacati ama hoosayntiisa iyo liidnaanshihiisa ka qufatin iyo wabatatin weeyaane iyo wa anfinaaqati sanhalaadle baa waa baashan ceelo joogjoogta ladhaade anfinaaquhuna waa sanhalaadle weeyaano nin la odhan jiray jacfar bin qurayc oo tasciiru qarcine ayaa ayuu la qabo ahaa ayuu la qabu ahaa aabihibaa ayaa gawracay maalin maalin kamid ah, wuxuu gawracay neef geeluu gawracay kadibna dumar badan buu lahayo dumarkiibuu uqaybiyey kadibna hooyadiibaa u dirtay ilaa aabiye waxay ku tiri wax noogu dambal kadibna walam yabqa ya ila rasu madaxun baaba hadhay madaxii oo keliya ayaa meesha kadibna aabihii baa ku yidhi shanuka bi <laughs> y madaxaa qaada bu yidhi marka bihi buu ku kadibna fa adkhala yadayhi fi anfiha wajacala yajuruhu labadiisi gacantiisba adisankii ka geliyey wuxuu gudagalay inuu soo jiido kadibna faluqiba bihide oo lagu naanayso maxaa lagu yidhiba anfunaqa lagu yidhi marka anfunaqa markaa way ka cadhoon jireen ninkii xutaya la odhan jirayba ammaano wuxuu yidhi qawmun hum lanfu waladnaabu hayruhum waman yusaawi bianfi naaqati danaba ya saara laqabu madxan bade markii dambe muxuu noqday laqabkii markii hore ay ka cadhoonayeen anfunaaqi ammaan buu noqday wuxuu yidhi waa qowm hum lanfu iyagu waa sankii buu yidhi wlabnaabu ayruhum ayrkoodna waa dabada bu i man yusawi yaa la simaya bui bianfi naaqati ya naaqada iyo hasha sankeega adnaba dabada ya de mar kasta agga fiican bu le marka iyagii madaxdiibaba noqdeen bu y dadka kalena maay noqdeen adnaabdii bay noqdeen iyo dabadii muxuu noqday laqabkii markii hore damiga madaxiibu isku bedela marka falaqabu laqab weeyi wailaa watana waa lamid waa tii hore un islaali wailaa ay wain lam yubda haddii aan lagu bilaabin biabin aw ummin oo walam yushcirda dee weliba aanu ku tusin birifcati lmusama wadacatihi fa huwa isagu ismun ismi weeyi wadalika tusaale ka zaydin iyo wacamrinba weeyaane halkaana taqsiimkaasa inoogu dhamaaday halkana wuxuu doonayaa see loo icraabaa id ijtamaca ismu wlkunyatu falaa tartiiba baynu xalay soo nidhi wain ijtamaca laqabu wlkunyatu falaa tartiiba baynu xalay soo ay waxaa kaloon soo qaadanay haddii ay kulmaan ismiga iyo laqabku maxaa la samaynaya ismiga iyo laqabku haddii ay kulmaan maxaa la samaynayaa baynu soo marnay sooma afar ictibaar bay leeyihiin baynu xalaynayna imaa an yakuna murakabayni labadooduba inay murakab yihiin wa imaa an yakuna alismu murakaban walaqabu mufrada waa laba iyo cagsiga de wa imaa an yakuna laqabu murakaban wlsmu mufradan soo saddex maaha iyayna labaduba mufradeen isla noqdaan hadday mufradan isla noqdaan muxuu yidhi aw makfuudan bilidaafati in ufridaa xalay baan soo qaadan haddii kale maxaa waajibayey itbaac itbaacaasina muxuu ahaa ima albedeliya wa ima albayaaniya nacti mu banaanayn de nacti he mu banaanayn sheekh waayo waa calam calamka lama nactiyeeye saxiix walala waka marka intiinbuu sii qaadaa dhigaya u nifaansinaya wuxuu yidhi waida jtamaca alismu waida ijtamaca haddii ula kulmo alismu ismigii haddii ula kulmo maca laqabi laqabka haddii ula kulmo wajaba waa idaada jawaabkeegiiyo waxa waajiba fil afsaxi qowlka fasaaxada badan leh taqdiimu lismi ismiga in la horaysiiyaa waajiba wa taakhiiru laqabi laqabka in la dambaysiiyaana waa waajib soo ma aragtid waajib noqonaya ya waka waxa waajib noqonaysa ismiga in la horaysiiyo laqabkana in la dambaysiiyo sababtu waa maxay sababtu waa maxay dhowr cilay sheegaan dhowr cilo ayay sheegaan mid sheekheenaba sheegay de wuxuu yihi liana laqaba ashharu laqabka ayaa ka caamsan id fiihi alcalamiyatu maca shayin min macna nacti waxaa ku guda jira calamnimadii iyo ya iyo macna nacti baa ku jira haddee lala yimaado marka ugu horeysaba isaga magacii waa laga kaaftoomaya u fiirso haddaynu laqabka iyo iyo magaca midkaa sii xeel dheer laqabkaa xeel dheer de waayo laqabku wuxuuna tusinaya wixii magacuina tusinaya dheeraadna wuu wataa marka hadda marka ugu horeysaba laqabkii la keeno de waaba laga maarmiba waan fahnima eeg isago calamku daato keliyanama tusinayn isagu muxuu la dheer yahay tilmaanna wuu la dheer yahay zaynulcaabidiin eeg markaynu daatadiina wayna tusinaya kuwa cibaadaysta quruxdoodi in yahayn tusinaya muna dheeraad wadan marka hade haddee laqabka lagu bilaabo magacii laga maarmaya saa darteed maxaa la horreysiinaya maxaa la horreysiinaya dee magac si aan looga maarmin magac si aan looga maarmin waa ta wadcinimo kee ku horreeyey wadcinimo kee ku horreeya ismigaa ku horreeyada ismi hooyada iyo aabbaha baa dhalatid laqabkuna yaa kuu bixinaya bulshadaa kuu bixinaysa haddee khayr badan lagaa helo wax fiican baa lagu bixin haddee wax kale lagugu yimaadana waxa kalea lagu bixinaya marka kee horeeya ismiga laqabkiina bulshadaad kala kulmasaabade waa mid kale ee laqabku wuxuu u badan yahay waxyaalaha xayawaanaadku u badan yahay haddee qufo lagaa iska gaadha ka hor markaaba ama bataba bata halka hadi horti maaa waa la fajacaya ma cele jojoogta caadigii baa la moodaya de jojoogna logama jeedo ya soo maa de marka dhowr kala tacliil bay sheegen markaa saa darteed waxaa waajib noqonaya ismigu inuu horeeyo laqabkuna u dambeeyo haddaba fain kaanaba kana u fiirso fain kaana haddii ay yihiin ayad taniiriya unoqonaysa fain kaana hadii ay yihiin ismigii iyo laqabkii mudaafayni laba la idaafeeye hadii ay yihiin wadalika tusaalihii ka cabdilaahi wayan zaynlcaabidiina ah aw ama kaana awalu ka hore uu yahay ka hore waayo waa ismiga de mufradan mufrad wathani ka labaad oo laqabkiina mudaafan mudaaf u yahay wadalika tusaalihii ka zaydin zayd wayana zaynlcaabidiina ah aw kaana alamru ama amarku uu yahay bilcagsi dabagedi oo waa maxay kaana laqabu murakaban wlsmu mufradan wadalika tusaale ka cabdilaahi wey ufat ka cabdilaahi cabdilaahi wey qufata ah wajaba waxa waajiba waa jawaabkii ayo inta de jawaabkii inta munan se iska wadnun wajaba sheekh waxa waajiba waa jawaabkiie kownu thani ka labaad ahaantiisa oo la qabkaa taabican mid raacaya uu yahay lil awali ka hore ayuu raacaya fii icraabi awalka icraabkiisa ku raacaya awalka he icraabkiisa ayuu ku raacayaa ima calaa anahu thanigu badelun bedel inuu ka yahay minhu ay min alawali awalka inuu bedel ka yahay aw cadfu bayaanin ama cadfu bayaan inuu yahay alayhi cala alawali awalka lagu bayaamiyo labadaasaa ka soo baxaya marka maxaa lagu yidhi saddex xaaluu sheegay sheekhu ima an yakuna murakabayni ima an yakuna ismu murakaba wlaqabu mufrada ima an yakuna laqabu murakaba wlsmu mufrada wajaba itbaacu thani cala lwali itbaacaasina laba mid buu ku xasilaya bu ku yidhi ima an yakuna bedela wa ima an yakuna cadfa bayaani bedelkuna waa bedelulkuli min alkuli wey sheekh saxiix wala la labadaasaa ku banaan labadaasaa ku banaan labadaas ayaa ku banaan waayo haddii kale wuxuu kaa noqonaya maxay wuxuu kaa noqon de cala maadaam ila laqabku waa calamki waa min anwa min min aqsaam alcalam weeyaan ilan calamna lama nactiyeeyo de calamna he lama nactiyeeyo saa darteed labadaasaa caynoobaya waynu isla fahnay ma ama bedel baad ka dhigani ama bayaan baad ka dhigi waa manasaan culimo wax adag ma jiro marka wuxuu yidhi fain kaana mudaafayni laba la idaafeeya haddii ayin ka cabdilaahi zayn alcaabidiina ah aw kana alawalu mufradan wathani mudaafan ka zaydin zayn alcaabidiina ah aw kana alamru bilcagsi ka cabdillahi qufati ah wajaba waxaa waajiba kownu thani ka labaad ahaantiisa taabican mid raacaya uu yahay lilawali ka hore raacaya fii icraabi awalka icraabkiisu ku raacaya ima calaa anahu thanigu bedelun bedel inuu yahay minhu awalka inuu bedel ka yahay aw cadfu bayaanin ama cadfu bayaan inuu yahay caleyhi awalka lagu bayaamiyo labadaasaa kuu banaan garanay bayaan bayaan hadduu meesha soo galo saw qadci muu jiri jirin saw qadcina lama heli jirin kitabkiinu intaa ma dhigay miya wayajuusu aydan qadcu mu dhigaya ya qadcigii weyaan halkana in laga jaraaba iska banaanba qadci baa ku banaanba wayajuusu waxaa banaan aydan noqode qadcuhu thaniga in la jaro thaniga u celi qadcuhu thaniga in la jaraa banaan can itabciyati tabciyanimadaa laga jaraya ima birafcihi rafcintiisa in loo jaro khabaran khabar xaalo uu yahay limubtadayn mubtada buu khabar u yahay mubtadaasoo maxduufin go-an muxuu ku yidhi aw binasbihi ama nasbihiisa in loo jaro mafcuulan mafcuul xaalo uu yahay bificlin lificlin baa fiican maxalkaa qoraya malaan buu qoraya maseba lificlin ficil uu yahay ficilkaasoo maxduufin go-an u fiirso waxaa banaan qadci tabciyanimadii baa laga jaraya maxaa loo jaraya marfuuc baa laga dhigaya marfuu haddii u noqdana waa khabar mubtadiisna uu go-an yahay maxaana lo odhanaya cabdillaahi huwa zayn lcaabidiina saxiix walala ama mansuubnimaad u jaraysaaba mansuubnimaad u jaraysaa maxaad ku nasbin ficil go-an maxaad odhan ka cabdillaahi amdaxu zayn alcaabidiina mana saxayn ya qadcigaasina banaan bu ku yiri sheekhu la socoy iraabkii marka icraabkii la soco ina tabciyanimo mar kasta horta ismigaa horeynaye laqabkiina taabic buu noqonaya ama bedelnimu ku raaci ama wuxuu ku raaci cadfubayaannimo haddee dootidna qadciba ka dhigo rafcanimo u jaro khabar ka dhig mubtadiina go nasbi oo mafcuulnimo ku nasbi ficilkiina go-an ormayna culimo ka soco marka wayajuus waxa banaan aydo noqoda qadcuhu in la jaro ayaa banaan can tabciyati tabciyanimada in laga jaro ima birafcihi ima birafci thani thaniga rafcihiisa in loo jaro khabaran khabar lmubtadain mubtadana uu yahay mubtadahaasoo maxduufin meesha ka go-an aw binasbihi ama nasbihiisa in loo jaro mafcuulan mafcuul xaale uu yahay bificlina lificlin ficilna uu yahay ficilkaasoo maxduufin meesha ka go-an wayaji waa imanaya huwa acigii acigii wayaji waa imanaya huwa qadcigii aydo noqode fi lmufradayni labada mufradna waa imanaya kadalika i kada madkuuri madkuurka lasoo sheegay xaalada u lamid yahay ya mufradayn hadday mufradan yihiin s idaafun ma waajibi saciidu kurisun soo mahan qadcigii laftiisa baa iman kara ya wdali saciid soo ma jaa saciidun jaa saciidu kursin soo idaafadaasi kolka hore may waajibin ya maxaa la odhanaya iminka kan laftiisa qadcigi baa ku banaan mubtada ka dhig jaa saciidun kurzun huwa kurzun mafcuul ka dhig kurzan acni kurzan mana saxayn isagana wuu imanayabu ku yidhi qulnaa saasaan dhahnay bu yihi ibnu hishaam khilaafan ay mukhaalifiina xaala aan ku khilaafayno lijumhuuri lbasriyiina basriyiinta basriyiinta aya saa ku khilaafayna wain kaanaa mufradayni haddaba jumhuurta basriyiintan ku khilaafaynaa wuu ku yidhi sheekhu ya oo kuufiyiintu iyagu way waxay waajibinayaan dee mufradka maxay waajibinayaan idaafadii bay waajibinayan idaafadii bay waajibinayan saxiix idaafa isaga waajibinayan waan fahnay ma ya idaafada isaga waajibinayan sida xalan soo sheg oo makfuudan biidaafati saynamulahayn idaafada iyagu waajibinayan marka wain kaanaa haddaba haddii ay yihiin ayo wain kaana haddii ay yihiin laqabkii ismigii iyo laqabkii maxaynu soo marnay maxaynu marnay iyagoo aan mufrad marnay soo maa saddex xaal ka soo baxeen maxaa waajib ah dee itbaac waajib ah soo ma itbaac baa waajib itbaacaasna ima wa ima cadfu bayaan soo ma wayajuusu ila halka dambe kuudhe waa iska daa inter waa wayjuusu iyadu laakin xukunka waajibkii muxuu ah tabciyu ama ka soco mufrad haddayihin haddaba ka wain kaana hadii ay yihiin ismigii iyo laqabkii mufradayni laba mufrada hadii ay yihiin mufradka baabkan maaa ladha ad ma laysa mudaaan de y ma laysa mudaa ma laysa murakaban munayn mayd kaa ku darin isaga walaa shabeni iska daayg ma laysa mudaafan wey saxiix ma laysa murakaban weeyaan wadalika tusaalihii ka zaydin zayd weeyaan qufatin ah wa ka saciidi kursin weeyaan e falkuufiyuuna kuufiyiinta iyo wzajaajiyu zajaaji yujiizuuna waxay banaynayaan fiihi madkuurkan dhexdiisa wajhayni laba wej bay ku banaynayaan axaduhumaa labada wej midkood itbaacu laqabi laqabka in la raaciyo weeyi lilismi ismiga in la raaciyo kamaa taqadama sidii inoogu soo horumartay fii baqiyati aqsaami aqsaamtii kale ee soo hadhay aynu soo baranay de wathaniy wejka labaadna idaafatu lismi waa in ismiga loo tiiriyo ila laqabi laqabka in loo tiiriyo weeyi ya marka ka hore laskuma khilaafin soo ma aragtid ka hore laskuma khilaafin hayru mufrad wixii a ah maxaa waajiba itbaac taa laskuma khilaafin maxaa soo hadhay mufradkii baa lasku khilaafay marka mufradkii marka kuufiyiin iyo zajaaji waxay yidhahdeen laba qowl baa ku banaan itbaac baa banaan itbaac baa banaanoo laqabkii waxaa la raacinaya ismigii ama bedelnimadii un weeyaan de ama cadfubayaannimadii qowl kalena waxay yidhahdeen idaafaduna way banaantaay yidhahdeen labada qowl bay iyagu mareen marka laba qowl bay mareen labada qowl waa maxay ima tabciya wa ima idaaf in ismigii loo idaafeeyo la qabka sow laba maaha wa jumhuurulbasriyiina basriyiinta jumhuurtooduna yuujibuuna jumhuurulbasriyiin way waajibinayaan alidaafata idaafaday waajibinayaan wasaxiixu sida saxiixii alwalu ka hore weeyi alwalu ka hore weeyi walitbaacu itbaacu aqyasu isaga ayaa ka qiyaas badan min alidaafati idaafada walidaafatu idaafaduna akharu iyada ayaa ka badan min alitbaacida itbaacay ka badan tahay basriyiintii maxay yidhahdeen iyo wala idaafada sheekh waajib bay yidhahdeen basriyiintii waxay yidhahdeen idaafadaa waajiba ina maalikna wuxuu yidhiba wain yakuna mufradayni faadif xatma wailaa atbac ladii radif intaasoo kaga baxayba warkiisaba wain yakuna mufradayni hadday ismigii iyo laqabkii mufrad noqdaan he wain yakuna mufradayni faaif xatman bu ku liba isagu yaag waajibnimo idaafe ilaa atba ladi radif od fahamte ma ilaa atba ladi radif haddii ayna mufradayn ahayn kafan galay oo la qabka ismiga taabic uga dhigda ima albedeliya wa ima cadfubayaan halkaasu maraysi ma aratid isna markaa eeg jamhuurbasriyi wala idaafadii baa waajiba wasaxiixu alawalu wasaxiixu alawalu saxiix waa kee waa qowlka kuufiyiinta oo ah itbaacu laqabi lilismi iyo in la idaafeeyo waa haddaynu ku ridno inta sharaxa aan soconay wasaxiixuhu walawaluna haddaynu matnigii dib ugu noqono waa kee waa qowl lbasriyiin aw makfuuda biidaafatihi in kaana mufradayn munayna soo odhan haddaynu asalkii hore u noqono markaa eeg walidaafatu akaru idaafadu iyadu way fara badan tahay xagga isticmaalka walidaafatu akaru fi listicmaali xagga isticmaalkay ku fara badan tahay itbaacuna akaru fi lmacna xagga macnuhuisna u fara badan yahay marka midba dhinac buu ku yar fara badan yahay itbaacuna xagga macno ahaan buu u oo haddii la itbaaciyo waxba taqdiir iyo tawiil looma baahanayo laakiin hadday idaafa meesha ay timaado tawiil loo baahanaya tawiil baa loo baahanaya oo waxaa ka dhalan min idaafati shayi ilaa daatihi shaygaa daatadiisii loo idaafeeyey saciid iyo iyo kursi labadaba qof wada dhacayaan min idaafati shayi ilaa daatihi bay noqonaysaa marka markaa tawiil ba isaga meesha soo yergeli lakin itba tawiil ma soo gelayo marka idaafadu xaggay ku badan tahay xagga isticmaalka itbaacuna xagguu ku badan yahay xagga macnaahaan buu u badan yahay markaa khulaaseeyo icraab ahaan say noqonayaan see loo icraabaya hadday saddexdani kulmaan saddexdan hadday kulmaan ma waa hadday laqabka iyo ismiguna kulmaan ila kuwa kale tartiib male maxaynu odhan afar ka soo saar saddex meel mari oo nasbada waajiba haddii ayna mufrad ahayn itbaaca waajiban ujeeda itbaac ayaa waajiba ima albedeliya o ima cadfu bayaan cid isku khilaafdina ma jirto haddii mufraday noqdaanna waa la isku khilaafay kuufiyin waxay yidhahdeen laba qawl baa ku jira itbaac in idaafanimo lagu khafdiyo basriinna eh, maxay yidhahdeen maxaa waajiba idaafada waajiba yidhahdeen idaafada ayaa waajiba yidhaahdeen in yaraan ku darna halkaas ku dayna ya halkaas ku dayna miya intee leg buu aaradii wey uma ishaaratu ishaaradii wey uma waad garanaysa waa tartiib maa tarakhiya uma ishaaratu ishaaradii weyi wahiy ishaaradu daa daa weeyi lilmufradi mufradkii xaalada uu ahaaday mufradkii almudakari labta ahaa wadidii weeyi wdihdi wey wtt wey wtihwey wta wey lilmufradi mufradki xaalad u aaday mufradki almuanai muanaka ha la dhadigey wadani dani wey watani tani wey lilmusana musanihi xaalad ay u ahaadeen wayustacmalaani labadan waa la isticmaali bilalifi alif baa loogu isticmaali rafcan wakta rafcin rafca waktigiisa wabilyaaya baa loogu isticmaali jaran wakta jarin jarka waktigiisa wanasban wakta nasbi nasbaha waktigiisa waulaai ulaai wey lijamcihima ay lijamci mudakri wlmuanai jamaca mudakri muana xaalad ay u ahaatay wlbaciidu wlmushaaru ilayhi mushaaru ilayhiga mushaaru ilayhiga albaciidu ee fogi kaainun bilkaafi kaaf buu ku sugnaaday mujaradatan xaala tahay kaaftaasi mid laga qaawiyey min alaami laam laga qaawiyey muطlaqan xaala u yahay mushaaru ilayhigu sawaaء kaana mufradan aw muhanan aw jamcan wa sawaaء kaana mudakaran aw muanatha aw maqruunatan xaalay tahay kaafti mid lala xidhiidhiyey bihaa ay bilaami laamtii lala xidhiidhiyey ilaa fi lmusana musanaha mooyaane mutlaqan xaaloo yahay musanuhu ay sawaaun kaana lilmudakari aw ilmuanasi wa fi ljamci iyo jamci mooyaane fii luqati man cid luqadii xaalada uu ku sugan yahay jamcu madda dheereeyey mankuhu jamca dheereeyey iyo wa fii maki mooyaane taqadamad ay hormartay hu maaga hatambiihi hatambii ay ka hormartay mooyaane ya ishaara waa kii saddexaado awaluha damiiru uma alcalamu uma alishaaratu haddaba sheekho u fiirso ishaarada ya laba ictibaar baa la maraa bictibaari qismati alcaqliya wa bictibaari alwaaqic biictibaari alqismati alcaqliya waa lix qisma alcaqliya waxay keensanaysaa lix kow mufradun mudakerun laba mufradatun muanathatun saddex musane mudakera afar musane muanatha shan jamac mudakera lix jamac muanatha alqisma caqliya waa sida oo ism caqliya waxay keensanaysaa intaa mid kasta lafti lagula hadlay carabi u dejisay in la helo qism caqliya waa sida intaa mid kasta oo kamid a carabi waxay u dejisay lafti lagula hadlo qism caqliya waa saade soo ma alqism alwaaqiciya sida dhacday biictibaari alwaaqic sida dhacday ee sugan waa shan sida dhacday ee suganna waa shan wey shantaasi waa maxay mufradun mudakarun carabi wax lagula hadlo oo lagula khidaabay udejiyeen lafdi loo adeegsaday udejiyeen mufradatun muanathatun lafdi ya u gaaray u dejiyeen musane mudakara lafdi u gaaray u dejiyeen musane muanasa lafdi u gaaray u dejiyeen jamcu mudakar iyo jamcu muanasna lahu lafdun waaxidu bictibaari lwaaqic sida dhacda waa saa marka marka lakin bictibaari qism caqliya waa lixde si caqligu keensanayo lakin bictibaari lwaaqic sida dhacdaya sugan waa maxay mid kasta in lafdi loo dejiya soo ma jamcu muanas iyo jamcu mudakarin ba adaba xabad keliya kula wada hadleen waad fahamtay ma waka isku wada geeyo waa sideed iyo toban ama sagaal iyo toban alfaada gebigeeguba waa sideed iyo toban ama sagaal iyo toban haddaynu luqada jamca ciddi made aynu laba u kala tirno waa sagaal iyo toban hadi kale wa sideed iyo tobanba waa he sideed iyo toban ah. bida limufradin mudakarin ashir bidii wadihti taa cala lunsa ktasir wadani tani lilmusana lmurtafic wafii siwaahu dayni taynid kurtutic wabiulaa ashir lijamcin mulaqa walmadu wlaa walad bucd intiqa inay intaas ku ururiyo gebigeeguba waa intaaba soo ma saddexaad bid buu kaga waramayba marka u fiirso mufradka mudakerkii shan buu leeyahay mufradada muanasadiina toban bay leedahay waa imse shan iyo toban ba lagaa durba soo ma muhanaha xabad buu leeyahy muhanaha muanaskiina xabad buu leeyahy jamaca ugeede kala saar cidda madii cidda qasrisay waaba sagaaliyo tobanka may kudhabayamba sagaal iyo tobankaa lafti wey wax adagba meesha kuma jira marka waa intaas ufiirsade wuxuu yidhi uma alishaaratu ishaaradi weyi wahiya ishaaradu tha tha weyi lilmudakri lilmufradi mufradkii xaalada ugu haaday mufradkii almudakri labta mufradka mudakrka maxaa lagula hadlaa da kan saxiix marka xabadda keliyu ka tilmaamay maxaa maqan afar baa ka maqan dhaai dhaai dhaaihi dhauhu alika amisa shantaasaa lagula hadlaa dha waa xabaddan caamkaa taqaani soo ma dha unba u taqana hada iyo intaas ma taqana mila daa kow dhe daai daaihi daauhu alika ashir limufradin mudakarin bida daai wadaayihi wadaauhu kada waashirana alika ilayhi takun mutaabica lisiibawayhi ilaa mutamimid waan soo qaadayno way kala luntay lakin malaha soo ma shantaas baa lagula hadla haddaad mufrad mudakara doontid shantaas jeebada gasho wax ka badan ma jirto sheekh mena basiidayn wuxuu yihi uma ishaaru wahiya dha lilmudakri wdi gabadhana maxaa lagula hadlaa toban hamsatu mabduatu bidhal wa hamsatu mabduatu bita saxiix wataan gabadhiina thi thi kow dhade thi laba dhade intii daalka muxuu ka tegay marka saddex baa dhiman soo maa ya dihi saddex soo maa dihi ishbaaci shantaa wey shanta daalka gabadha loogu bilaabaa taadi baa dhiman ti ti ti ta ta masahayn ya soomalidu waa carab sooma waaya ti waa gabadha lagula hadla ti ta maxaa dhiman lama sooma tihi tihi shanteed maad yahn shanteed shanteedu iyadna waa kuwa limuanai ay limufradati lilmufradati mufradadii xaalad ay u ahaadeen alfaadani mufradadii almuanahati la dhadigey wadani dani wey watani tani wey lilmusana musanaha xaalada ay u ahaadeen daniyo tanina maxaa lagula hadlaa musanaha dani musanaha mudakarka lagula hadla tanina musanaha muanaka lagula hadla lakin waa xaalatu rafca wadani tani lilmusana murtafic buri namaleeg wadayni tayni kurtu wadayni tayni fi siwahu kurtu dayni iyo taynina rafcaha wixii ka soo hadhay u sheeg buguuri ya tudic maa qaalat alcarabu carab waxay tiri baad adeeci oo ah xaalatu nasbiya xaalatu jar isna waa kan kuu sheegaba bilalifi rafcan dhani tani wa bilyaayi jaran wa nasban dayni tayni ya mayna basiid bahayn markaa labadana maryaa lagula hadlaa muanaha lagula hadlaa markaa bilali waa yustacmalaani soo qadro sababtoo ah de muana xaqiiqiya maahe waa muana alaa suurati muanaya eh, ah, waa mebni lakin waa calaa suurati lmuhana weeyaan wayustacmalaanibaadohanaysa marka waa la isticmaalaya labadooda bil alif alif baa loogu isticmaalaya rafcan wakta rafcin wabilyaya baa loogu isticmaalaya jaran wakta jarin wanasman wakta nasbin wa ulai weeyi lijamcihima xaalad ay u ahaatay ulai haddaad maqashid waayo waa luqat xijaaziyiin ulaa haddii aad maqashidna waa luqatu tamiimiyiin marka labada luqay ku jira waata haddii lamado hamza xagga dambe la dhigaya ulai haddaa la qasriyana hamsadun ka jar ula war mayna basidayn waaya labadoodiiba ola adeyseen marka ha ulai banati huna adharulakum sooma ya raggiina waa lamid hal baa laohanaya ulaain baa iyagana laohanaya marka iyagu labadaba waa lagula wada hadla lafdi gaara male waa bictibaari lwaaqic sida dhacday lakin bictibaari lqismi caqliya dumarkana wax gaara in loo dejiye ahayd raggana wax gaara lagula hadlo kaa soco sheekh wlbaciidu ya waa mawsuuf ifadii awe waa sifa mawsuufkii baa go-ane wlmushaaru ilayhi ka la ishaarayo mushaaru ilayhiga albaciidu ee fogi bilkafi kainu bilkafi halkana sheekh wuxuu tilmaamaya mushaaru ilayhigu maraatib buu leeyahay ya mushaar ileyhigu maraatib buu leeyahay waad fahamtay ma mushaar ileyhigu maraatib buu leeyahay laba martabuu leeyahay laba martabo sida culimo nuxaada kamid ay ku tegeen ya baciid iyo qariib bes baciid iyo qariib culamada qaarkood saasay yidhahdeen laakin jumhuurtu waxay leeyihin waa saddex qariib baciid mutawasite laftiisa isna ku ishaar waan gaari doona insha alla laakin halkan wuxuu kuu tilmaamayaa baciidka in la gelinayo kaaf ka maran laam marka waxay noqonaysaa eeg baciid iyo qariib waa qawl bacd nuxaat jumhuurta laakin maxay mareen baciid iyo qariib iyo mutawasit qariib waa tha oo keliya iyo thi oo keliya mutawasit kaafun ku dar thaka baciid kaafka laamta u raaci dalika saxiix waka marka wuxuu yidhi wlmushaaru ilayhi ka la ishaaraya mushaaru ilayhiga albaciid ila arkaantiisa waa mushaar iyo mushaaru ilayhi soo ma ya mushaar iyo mushaaru ilayhi labadaa rukni buu leeyahy ismu ishaaru wlbaciidu e wlmushaaru ilayhi mushaaru ilayhiga albaciidu ee fogi kainu bilkaafi sheekh kaafuu ku sugnaadu ku yidhi waa khabarkii mujaradatan xaala ay tahay kaaftaasi mid laga qaawiyey min alaami laami laga qaawiye xaalad ay tahay mulaqan xaalo u yahay ayo mushaaruleygu mushaaruleygu xaalo u yahay mid mulaa mulaqan muxuu ka wadaa ama mufrad ha noqdo ya ama ha noqdo muhane ama ha noqdo jamac ha noqdo mudaker ha noqdo muanas intaba hadduu baciid yahay kaafaa laganiya laamtiina ka da ya dhaka iska dhade hanika fadhanika burhanaani dhanika taanika ulaaika ulaaika ila laam kuma jira laamkaad ka daysa soo ma waka mayna saxayn baciidka kaafku inuu geli buu ku yidhi mutlaqan ama musana ha noqdo ama mufrad ha noqdo ama jamc ha noqdo ama mudakar ha noqdo ama muanas ha noqdo aw maqruuratan xaala ay tahay mid lala xidhiidhiye kaaftii bihaa laamti kaafti maxaa lagu darayaa laam baa lagu daraya laakin maxaa laga soo reebaya afar suuro muanaha mulaanba geli mayso muanaha mulaqanba laamtii geli mayso jamacana cidda dheeraysay geli mayso haau tambiih waxay ku jirtana geli mayso oo odhan maysid anika waad ohan kars ma anilika ani tanilika maad ohan karta may jamaca cidda ulaalilika maxaad ohan lika ulaalika ma oran waa madki cidda madi weeyaan hawtambi waxay ka horayso haadalika iska ila dee mutamimadina kuso martay waxan wax kugu cusub maaylen mutamimadiina waad kusoo martay marka intaa waa laga reebaya iyaga intaa geli mayso laamti musanaha iyo jamca cidda maday iyo waxaa tambihay ka horayso haddaba u fiirso taqadamat hu way gudubtay soo maa taqadami waa laazim baa lagaa yidhi sheekh taqadami waa laazim baa lagaa yidhi oo haadan ku daba dhegani waa maxay waa min baabi اxadfi wاlisaali weliba maql ya xadfun waa isaalun ba ku jira meesha min baabi اxadfi walisaali weliba maqasheen waan sheegi jirnau sheekhe inaguma osbade min baabi اlxadfi walisaali waa maxay xadaf baa ku jira meesha xarfujarkii baa la gooyey isaal baa ku jira oo ficilkii baa lala xidhiidhiyey asalku muxuu ahaa ya taqadamat alayhi hatanbih ba fi ma taqadamat alayhi hatanbih ba iska ahayd calaadii go xadaf baa ku jire haadiina ficilkii geli min baab xadfi walisaal dood fahamte ma xarafkiina waa laga saaray damiirkiina ficilkun baa lagu daba dejiyey waa min baab xadfi walisaali waad fahamte ma iyo w fima aw maqrunatan xaalata mid lala xidhiiyo bihaa laamti ilaa fi musana musanaha mooyaane mutlaqan xaalow yahay musanuhu wa fi ljamci iyo jamca mooyaane fii luqati man mid luqadii xaalada uu ku sugan yahay madda dheereeye huwa manku hu jamca dheereeyey iyo wa fima ki mooyaane taqadamada ay hormartay humaaga ha tambiyihi haw tambiih ay hormartay matniga inoogu joog adaba ya wallahu aclam subxanak allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk